بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku jirnay siiradii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markuu magaalada madiine usoo hijrooday iyo unkitaankii uu unkayay nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine mujtamacii ku noolaa waxaynu ka soo warrannay mujtamaca madiine ku noolaa iyo dadku u qaybsanaa oo nidhi wuxuu u qaybsamaa carab isugu jirta mushrikiin iyo kuwa islaamayba iyo waxaynu nidhi yahuud carabtuna waxay u kala qaybsanaayeen baynu nidhi kuwa muhaajiriin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la socday iyo ansaartii u badnayd aws iyo khasraj ee magaalada sii deganayd madiina duladadeed iyo agagaarkeeda iyo gudaheeda qaybo ka midaba ah waxaa deganaa baynu leenahay dad kale oo gaalo ah oo mushrikiinah waxaynu ka hadlaynay markaasi qaabkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sameeyey mujtamaciisii koowaad waxaynu kusoo jirnay markaa inagoo tilmaamnay siduu nebigu u walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii gaar ahaan ansaartii iyo muhaajiriintii takwiinka mujtamaca madaniga markay ka warramayaan culammadu in badan waxay sheegaan culammadii hore waxay odhan jireen eh, <clears throat> alkitaab aw asaxiifa ou nebigu qoray calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan culamada dambe mucaasiriintiina had iyo goor ay ku tilmaamaan iclaanu dustuur lmadiina ama almucaahada ama iclaanu dustuur erayo casriyo noocaas iyo adeegsadaan waraaqda tan la tilmaamaya waa waraaq ka warramaysa <clears throat> heshiisyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhex maray saxaabadiisa yacni mujtamacoodii siduu isugu habeynayey isugu xidhxidhayey iyo saxaabada iyo ama muslimiinta iyo yahuud wasiiqada tan inta badan waxaa wax ka qora culammadan ka warrama tandiimaadkii idaariga ahaa ee uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaynu isku dayi doonaa bal wasiiqada marka hore sugisteeda inaynu ka waranno sida uu soo naqlinaya akram diyaa ilcumari xafidahu llah waayo wasiiqadu waa wasiiqo runtii aada u muhima laakiin daraasadeeda waxa ka horeeya inay sugitaankeeda la sugo wasiiqada tani waxay ku soo aroortay dhows master koow waxaa soo arooriyey moxamed ibnu isxaaq siiradiisa ayuu ku soo arooriyey nasiib dara laakiin wuxuu soo arooriyey iyadoan sanad wadan markaas isagu isaga waxaa ka soo naqliya inta badan ibnu sayid innaas iyo ibnu kahiir labada sheekhba waa ka soo naqliyeen imaam ulbayhaqi raximahullah isna waa soo naqliyey isagoo sanad u yeelay taa ibnu isxaaq can ariiqii sanad u yeelaya laakiin wasiiqadu aanay dhammaystirnayna ku saabsanoo qura tii ansaarta iyo muhaajiriinta dhexdooda ah uun ku saabsanayd oo aanay la soconin qeybta yuhuudda ku saabsani ibnu sayid innaas muarakha la yidhahde muslimka wuxuu kaloo soo arooriyey ibnu khaytama buu ka soo arooriyey iyadoo sanadkeeda wadata waxaa kaloo soo arooriyey isaguna fii kitaabi اlamwaal abu cubayd alqasim ibnu salaam ayaa soo arooriyey waxaa kaloo isna soo arooriyey kitaabu اlamwaal ibnu zanjawey oo min ariiqi imaami zuhri ka soo arooriyey marka la taxliiliyo ama culamaa alxadiid waiqadan sanad ahaanteeda ama sixadeeda markay taxliilinayaan sanadadani ma xoog badna dhammaantood marka laisku wada daro ibnu isxaaq iyadoo aan sanad lahayn buu keenay baynu idhi imaamu lbayhaqi wuxuu soo arooriyey sanadka isagoo uu ku jiro nin la yidhaahdo sacd ibnu lmundar oo cinda ibn lxajar yani maqbuulun ah ibnu khaytama wuxuu soo arooriyey isagoo sanadka uu ku jiro nin la yidhahdo kahiir ibnu cabdallah oo la yidhaha waa nin in badan mawduucaadka arooriya alqasim ibnu cabdisalaam wuxuu soo arooriyey ibnu salaam eh, sanad munqaطica oo imaamu zuhri ku jooga imaamu zuhrina waa min sigari taabiciin oo xadiidkiisu waa waxaa lagu tilmaamo mursalka waa mursalka weliba aan xooga badnayn laakiin cumuuman markaynu eegno heshiiska ama mucaahadadan waxyaabaha gudaheeda ku jira qaybo ka mid ah iyadoon saan u dhammayn qaybo ka mida ah, waxaa laga dhex heli karaa saxiixu lbukhaari iyo muslim macnaheedu waxa weyaan qaybo ka mida ah waa sax waxaa kaloo qaybo ka mida ah laga kale dhex heli karaa musnadka imaamu axmed ama abi daawuud iyo ibnu maaja iyo termedi waxay culammadu yidhahdaan markaa inta nusuusta ee ku soo aroortay kuwaasi unbaa min xayu tashriic yani sharci lagu binayn karaa la adeegsan karaa waxa kale ma asixin laakiin culamaai taarikh su akram diyaa ilcumari uu qabo wuxuu leeyahay taarikh ahaan waa isaga aroorin karnaa litaariikhna markaynu u eegno waa wax la ictimaadi karo uun usluubka nusuustani xataa u qorantay buu leeyahy markaynu u fiirsano waa usluub yar oo kookooban oo u eg cahdigii nebiga sidii wax loo qori jiray oo kale ah waxaa kaloo yana meesha ku taalla in in badan oo culamaai taarikhi ay sugayaan inay jirto heshiisuu nebigu yuhuud la galay oo qolo kasta marka la caydhinayo ama magaalada laisku dilayo waxaad arki doontaa iyadoo laleeyay waxay buriyeen heshiiskii ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam marka heshiiskaasi oo mufasal ma aha marka kan laakiin waxaa meesha ka muuqato inuu heshiisi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu galay marka aan soo koobo wasiiqada tan nimanka ururiya maalan waxay ku tilmaamaan ilaa afartan iyo toddoba bandi laakiin bunuuddu isku si uma wada qorree qaybina waxay ku saabsiisan tahay muslimiinta dhexdooda qaybina waxay ku saabsantahay muslimiinta iyo yuhuudda dhexdooda marka aan ku horeeyo qaybta muslimiinta dhexdooda ku saabsiisan oo aan odhan karno inta badan malaa iyadu in badanoo ka midi way asaxday waayo waxaa la helayaa iyadoo nusuus kale ku soo aroortay maalan bandiga labaad ee heshiiska kani wuxuu dhigayaa annahum umma waaxida min duuni innaas dadka muslimiinta ah ee madiine wada degani inay ummad keliya yihiin dadka kale sokadood yacni wuxuu sheegayaa muslimka waxaa isku xidha ummad ka dhiga inuu yahay raabitat alcaqiida muslimku qoomiyad iskuma xidho soomaalinimo ama yamaninimo ama wax ka qoomiyad maaha muslimka wax isku xidha qabiille iskuma xidho waxa rasmiga ee ummad ka dhiga ee ummadnimadooda jirsiiya waa caqiidada yani waa mabda ay aaminsan yihin sidaa awgeed iyadoo carabi ay ku soo dhaqantay fikrada qabiil oo qabiilku uu aada ugu weyn yahay oo waxa la hiiliya uu qabiil yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay inuu mujtamaca kan sugo oo uu ku sugo diintooda oo uu ka dhigo walaaga rasmiga waxa isugu hiiliyaan ee hiil iyo dhiig iyo nafba ku wadaagaan inay noqoto caqiido dabeetna waxaa la yidhi ummadda muslimiinta ahi dhammaantood ayaa umma waaxida isku ah min duuni naas baa la yidhi waxaa la rabaa in laga sooco ummadda muslimka umamka kale oo dhan inaanay waxba la wadaagin yahuud iyo gaalo iyo dadka kale o dhan ee muslimku inuu muslim wax la wadaago bale nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine wakhtiguu joogay wuxuu ilaalinayey inay taasi xoog usoo muuqato walidalik buu wuxuu ka reebay xataa inay mujtamaca kale madiine u degan xataa inay u ekaadaan nusuus badan baa nebiga ka soo aroortay calayh salaatu wasalaam oo ku tilmaamaya maxay man tashabbaha biqowmin fahuwa minhu cidda cid isu ekaysiisaabuu nebigu yidhi iyagu ka tirsan yihi si uu u kala tilmaamo inaanay isu ekaynin ama axaadiiuu nebigu leeyahy laa tashabbahu bilyahuud waar yahuud ha isu ekaysiinina waayo inta badan dadku dadka ay dharka iyo midabka iyo wax la wadaagaan ay isu ekaysiiyaan marka dambe isku dhaqan iyo waxuun baa la wada noqdaa walidaalika buu nebigu wuxuu rabay in badan inay ka soocmaan waxaynu arkaynaa sidaa awgeed isagoo nebigule calayhi salaatu wasalaam saxaabada u tilmaamaya maalan yuhuudda khilaafa yuhuuddu madaxa ma xinaysata idinku xinaysta yacni cirada xineeya isagoo nebigu leey calayhi salaatu wasalaam caashuuraa sooma laakiin yuhuudda caashuuraa soontee taasuucaana ku dara sagaaloodkana ku dara isagoo nebigule calayhi salaatu wasalaam yuhuuddu kabaa kuma tukatee kabaa ku tukada yani caamadeenu way la yaabsa haddii nin kaba uu ku tukado lakiin shariica nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa kabaana xataa ku tukada buu nebigu yidhi oo yuhuudda khilaafa iyagu kuma tukadaan waxaad mooddaa in sunno uu nebigu ka dhigaya calayhi salaatu wasalaam inaan dhaqanka yuhuudeed oo dadkii ahlu kitaabkii ugu badnaayee la deganaa magaalada madiinaha inaanay dhaqankooda qaadanin wax walba markaasuu nebigu wuxuu laha alayhi salaatu wasalaam ku khilaafa si ummadnimadoodu ay u muuqato maalan bendiga saddexaad ilaa ka koob iyo tobnaad ee heshiiskan ka mida siduu sheekha kani usoo naqliyey waxa uu heshiiskaasi dhammaantii sheegayaa saddex laga soo bilaabo ilaa iyo koob iyo toban waxa uu sheegayaa qabaa'ilkii carbeed ee ansaarta ahaa qaab dhismeedkoodii inuu sii jiro laakiin waxaa loo yeelay qaabkay u jirayaan inuu sifooyin ku xidhnaado yani islaamku ma odhan qabailka hala tirtiro yaan qabiil iyo cid magac sheegatiyo waxaa ma odhanin nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dadku waxay ummad ku yihiin inay islaamnimada tahy amaa cashaa'irtan iyo qabaa'ilka kan qabiil weliba sidiisii buu jiraya laakiin bisharti kow laysa mina man dacaa ilaa casabiya buu nebigu tilmaamay calayh salaatu wasalaam nagama mid ahaa sunanu abi daawud xadiidkii arooray ka dadka ugu yeedho qabiil casabinimo ka dadka ugu yeedha laakiin waxaa loogu talagalay qabiilkan isimkiisan jiraya iyo qaba'ilkan jiraya inay u jiraan atakaaful alijtimaaci waxaa la idhaha bulshadu danaheeda gaarka ah in lagu ilaaliyo oo waa maxay dadka muslimiinta caqiidaas isku wada xidha laakiin isgarabgalkii mujtamacu u baahnaabaa waxaa la yidhi cashaa'irta ha ku salaysnaado maxaa ka mid ah maalan shareecada waxayna fartay abnaa'i lusra waaxida inay isku leeyihiin xidhiidh gaara oo dhaqaalayn gaara isku leeyihin maalan guriga inta wada joogta aabbaha iyo hooyada iyo carruurtooda iyo reerka inta kusii dhadhow intaas waxaa la yidhi dee maalan nafaqaad baa isugu waajibay fi shariica biilkii iyo wixii la mida ayaa isugu waajibay waxaa jira afraadi cashiirada dadka wada wadaaga wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u jirsiiyey inay u jiraan maxay tadaamunka qabaligaa inuu jiro tadaamunkani waa maxay waa waxaan iminka duwalku inta badan ay qabtaan insuranckan iyo dawladdu eh, public servicekan tirada badan le ay qabtaan mujtamacii islaamiga awalka aha reerkaa ah waxaasoo dhan qaban jiray walidaalik qabiilku wuxuu wadaawadaagayay dafci diyaad maalan cid ka mida ah hadday khata wax u disho qof baa qof gacantiisa khata uu ugu dhintay maaha wax uu kasoo jinaayo uu galay maaha ciddii reerka laga dilayna waxay xaq u leeyihiin in diyadii la siiyo ma insurance baa la tegaya ma shariica insurance ma jirin waxaa la tegayaa oo diyada tan wada wadaagaya maxay cashiirada tan ama qabiilkan baa wadaagaya oo caaqilada diyadaa lagu leeyahy qofka laguma laha maalan fi shariica alislaamiya haddii qof gaf loo dilo gaf buu u dhinto looguma talagelin la dile tu alluun baa dhacday maqaadirto qofkii ugu dhintay diya waajibtay diyada lagu leeyahay qofkan gafka uga dhintay laguma laha waxaa lagu leeyahay cashiiradii reerkii ama tolkii ama qabiilkii baa lagu leeyahy waa caaqilada waxaa la yidhahda wuxuu nebigu cashaairtan isugu xidhay maalan inay maxaabiista laga qabsado dagaaladan iyaga iyo islaamku ay wadagaleen gaaladu maxaabiista ay qabatoo kale inay wada bixiyaan oo soo wada furtaan waxaa loogu talagalay inay sameeyaan kuwooda baahan inay wax wada siiyaan bale waxaa laga dhigay maalan xaafadda inta ku nool nabigu alayh salaau wasalaam waa kale maa zaala jibriilu yuusiini bijaar xataa danantu anahu sayuriu igamuu tegin buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam jibriil inuu jaarka intan xaafadda yar inuu ii dardaarmo ilaa aan moodayba inay isdhaxli doonaan yani waxaa la rabaa mujtamaca kane si isugu xidhmi lahaa afraadda alqarya alwaaxida maalan afraadda ku wada jirta waa ka nebigu ku tilmaamaya alayh salaatu wasalaam ma jiro dad meeluhoyda oo uu dhexdooda qof muslimi gaajo ugu baktiya ama uu ku gaajoodo ilaa iyo ilaahay dimadiisu waa ka beri abnaa'i almadiina alwaaxida dadka magaalada wada dega xataa waxay leeyihiin qaab takaaful ijtimaaciga isugu xidhaya maalan zakada zakada ninka reer maalan hargeysa ahi zakada uu bixiyo waxaa xaq loogu leeyay inay magaalada hargeysa ku baxdo ilaa iyo kuwani ay baahdaan mooyaane looma gudbinayo reer berbera ama reer burco looma gudbinayo zakada madiinada tana ay leedahay wahaakada waxdaadka yaryare mujtamacee saanuu nebigu isugu xidhxidhay calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu talagalay inay noqoto mujtamaca meesha isku xidhaysa walidaalika baa bunuudda heshiiskaasi uu nebigu galay ee uu saxaabada la galay sida la tilmaamayo maalan wuxuu tilmaamaya almuhaajiruuna min quraysh calaa ribcatihim yatacaaqaluuna baynahum wahum yafduuna caaniihim bilmacruufi walqisطi bayna almu'miniin wa bani cawf calaa ribcatihim wa banu lxaaris calaa ribcatihim wa banu saacid calaa rabcad qabiil qabiil baa loo soo tilmaamay oo maxaa la sheegayaa koox waliba maalan diyad iyo makti iyo dhiigga sidii ay u wada bixin jirtay inay wada bixin doonto kow maxbuuskooda inay soo wada furtaan oo macruuf ay kusoo wada furtaan marka laga bilaabo heshiiskan bandiga saddex-iyo tobnaad ilaa ka koob iyo labaatanaad waxay iyaguna ka warramayaan jaraa'imta mujtamaca ka dhex dhacda mas-uuliyaddeeda cidda qaadi lahayd yacni madiine markuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam booliis ma samaynin oo odhanin booliis iyo ciidan looma samaynin markiiba waxkuma laakiin waxaa la adeegsadun mujtamacu takwiinkiisa qaab dhismeedkii mujtamacu uu dhisnaa saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in dadka mu'miniinta dhammaantood ina almu'miniina almuttaqiin aydiihim calaa kulli man bagaa minhum baa bunuuddani sheegaysa mu'miniinta muttaqiinta ee ilaahay ka cabsanaysa waxay gacantoodu u wada jirtaa ciddii xadgudubta oo ibtagiya dasiicata ulm dasiica ee caiya ama cidda doonta xaq aanu lahaynoo maaleed oo dulmiya aw iman ama dembiya aw cudwaanan aw fasaadin bayna almu'miniin wa ana aydiihim calayhi jamiica walow kaana waladu axadihim wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam heshiiskani waxa uu sheegaya dadka mu'miniintii cidda xadgudubta inay dhan ka wada ahaadaan reer madiine oo dhan waxa mu'mine mutaqiyi ciddii dembiilaa in dhan laga wada noqdo oo qof xaq aanu lahayn doonaya ama wax dulminaya ama dhib geysanaya inay muslimiintu dhan isaga wada raacaan sida awgeed baa maalan bendiga koob iyo labaatanaad wuxuu nebigu tilmaamaya waman ictabata mu'mina qatla can bayina fainahu qawad qofka qof mu'mina dila ee jinaaye la-aan u dila isagoaan wax dembiya geysanin dila yani dil camdiya sameeya qawad baa lagu leeyahy qawadku waa maxay waa in lasoo qabto oo la dooransiiyo cidda waliyulamriga ah yani dulmiga ay qabaailku galaan waxaa ka mida qof baa qof dilaya inta dhabarka la geliyo ayaa la odhanaya odayada odayadayada la xaajooda waa dulmi dhiiggaad la wadaagtaana haddaad qof dhiig muslim galay oo dembi ku galay intaad dhabarka geliso aad tidhaahdo aan ka wada hadalla adaa dembiilaha dhiiggana qayb baad leedahay markaas waana kuwuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo man awaa muxdian qofka hooya qofka noocaa sameeya ee dhiiggaa gale noocaasi hooya ama u gargaara ilaahay nacdashiisa korkiisa ahaatay cadhada ilaahay baa ilaa qiyaamaha korkiisa ahaatay ilaahay ka aqbali maayo wuxuu bixiyo wuxuu geysta toonaba nebigu ku tilmaamaya yani laa yajuus marnaba maxaa lagu leeyey waxa xaq loo leeyahay qofka qof dilay hadday dhacdo inta lasoo qabto in marka hore la makansiiyo ciddii dilka loo geystay gacanta laga geliyo iyaga markaasi la dooransiiyo laba hal inay in qofkii qofka loo dilay marka la xaqiijiyey inuu dilo dembiguu ku cadiyey in ay u dilayaan iyo inay mag qaadanayaan iyo hadday doonaan inay cafinayaanba taa in iyaga la weydiiyo qabiilka la weydiin maayo taana waa dulminimo aan ninka laga dilin intuu iska cadhaysi haddaan reer hebel lahay inuu yidhaha ah, caynkan baanu leenahay waxaa la makansiinayaa qadiyadda tan xaqu leh ciddii laga dilay wariidka ahayd ciddii dhaxalkiisa lahayd ciddii casabada ahayd ee wuu qofka kan inankiisii aabihii kaasaa la makansiinaya kaasaa wuxuu xaqu leeyahay inuu yidhahdo waan cafiyey inuu yidhaahdo yani diyaan qaata inuu yidhahdo waan dilaya xaq buu u leeyahy dabeetna nebigu wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam maalan bandigaasi dadka muminiinta ee meesha wada degan qofka qof mu'mina dila ee jinaaye la-aan ku dila dhan in laga wada noqdo oo la makansiiyo ciddii uu cidda ka dilay oo qofkaasi loo bandhigo qawad loo bandhigo yacnii in diyo laga qaato ama in la dilo ama in la cafiyo in loo bandhigo uma bannaana buu markaa nebigu leeyay qofka mu'minka ee qiray wasiiqadatan ee maalin qiyaamo rumaysan inuu qof waxaa geystay uu soo hooyo ama uu gargaaro ama uu hiiliyo hadduuse saa sameeya buu nebigu ku tilmaamaya saa waiiqadaas tilmaamayso fa ina calayhi lacnat ullahi waqadabuhu yowma alqiyaama ilaahay nacdashiisa iyo cadhadiisa maalinta qiyaame korkiisa ahaatay ilaahayna ka aqbali maayo sarfi iyo cadli toona idan waiiqadu waxay sheegaysaa muminiintu siday degaan u wada lahaan lahaayeen ee ay u suurtoobi lahayd inay wada noolaadaan waxay sheegaysaa inay buulis ka wada yihiin dadka muminiinta o dham qofka nebiga galay miduu la dhashay iyo mid aanu la dhalanba in lasoo wada qabanayo waxay waiiqadu sheegaysaa walow kaana waladu axadihim kaad dhashayna ha ahaadee inaad dhanka kale jirta un kaad dhashay xataa hadduuya ka dembiga geystay adugu safkiisa matidee safka dadka kalaatay ilaa iyo inta dembigaasi la faydayo waiiqadu waxay kaloo sheegaysaa qofka mu'minka ee mufraxa ah mufrax waa waxay ku fasiraan inuu yahay kii daynku uu culaysiyey ama kii asiirkee la xidhay ama ibnu sacad oo kale wuxuu ku tilmaamayaa ninka reerka la nool ee xilfoodaagga la leh ee walaa iyo casabo midna aan kaga mid ahayn nasabkiina kaga mid ahaa walaagna kagama mid aha laakiin xilfuu kula jiraayo kale kuwaasoo dhan in la kaalmeeyo oo isna uu reerka saasi kaga mid noqdo wax laga bixiyo ama caaqiladii iyo wixii la wadaagay in la wadaago waxa ay sheegaysaa matalan bandiga labiyo tobnaad <clears throat> xilfi axlaafta nooca kana waxa uu bunuudda maalan bendiga afariyo tobnaad uu tilmaamaya mu'minka inaan kaafir loo dili karin gaalka iyo mu'minka inaan la dili karin gaalna inaan muslim looga hiilin karin wuxuu sheegayaa bandiga toddobiyo tobnaad qodobka toddobiyo tobnaad maalan dadka mu'miniinta ah nabadooduna inay nabad qura wadatay dagaalkooduna inuu dagaal qura wadayay yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo jamaacadda islaamiga hadday dagaal iclaamiyaan inaad xaq u lahayn inaad tidhahdo anigu heshiis baan la gelaya haddii heshiis la iclaamiyana inaad xaq u lahayn inaad tidhaahdo maxay dagaal baan gelaya ee ghazawaadkaasi iyo jihaadkaasi wuxuu nebigu iclaamiyaana inuu dagaal yahay wixii kalena in nabad lagu wada joogayo waxa maalan bunuudatani ay sheegayaan gaaladu inay iyagu isku dhan yihiin dadka mu'miniintiina walaaga inay iyagu wadaagaan waxaa bunuudatan ka mida maalan in mushrikiinta aws iyo iyo khasraj wixii shirkiga weli kusii hadhay inaanay xaq u lahayn inay magan geliyaan quraysh quraysh yacnii xarbi baa u iyo muslimiinta dhexdooda markaa mushrikiinta tan eh, aws iyo khasraj ka tirsan ee degan magaalada madiini inaanay iyagu xaq u lahayn inay magangelyo siiyaan nimanka quraysheed ee muslimiintu ay dagaalka ku wada jiraan waxaasoo dhamme waa waxyaabo wada sheegaya bunuuddii ama heshiisyadii muslimiinta dhexdooda loo galay heshiiska dhanka yuhuudda isagu wuxuu sheegayaa markaynu soo duuduubno in ay yuhuudina ummad gaarkeeda u jirta ay tahay yahuudda weliba uu sii kala qaadqaadaya yahuuddu qaar carbeed oo aws iyo khasrajkan iyo kuwan ka tirsan laakiin yahuudoobay baa jira oo markaasi iyaguna ummadda yuhuudda lagu tirinayo waxay sheegayaan markaynu soo duuduubno magaalada madiine in la wada difaaco yahuudda iyo muslimiinta iyo waxaan oo dhami dawla waaxida bay ku wada jiraan taxta qiyaadati muxamed alayh salaatu wasalaam yani dawladdii koowaad ee madiine ka dhalata islaam baa hogaaminayey laakiin bulshadu cid walba way isugu jirtay bulshada mushrikiinna way ku jirtay yahuudina way ku jirtay magaalada ay la deganaayeen idan xuquuq waxaa loo siinayay in magaalada difaaceeda dadkao dham inuu xaq wada leeyahy in dhammaantood la wada difaaco kharashka lagu difaacayo in dhammaantood wax laga wada bixiyo cid waliba diinteeda inay haysato oo markay afraad timaado waa laa ikraha fi diin qad tabayana rushdu min alghay shareecada islaamiga yacni dadka diinta laguma qasbo isagoo qofku yuhuudiyu ku dhex noolaan kara dowladda muslimkaa isagoo kristan ku dhex noolaan kara dowladda kristan eh, dowladda muslimkaa markay caqiidada fardigaa timaada iyo shacair tacabudiga qofku uu samaysanayo waa laa ikraha fi diin amaa qaanuunka caamkaa markay timaado dee waa shareecada sida qaanuunka maanta madaniga xataa reer galbeedka iyo dad kale isticmaalanba waa sida qaanuunka dawladdu ay leedahay waad ku qasbantay nidaamka baamushta nidaamka dhaqaale nidaamka siyaasadeed waxaasoo dham waa qaanuun caam oo mujtamaca ka dhexeeya diintaa doonto hayso waad ku qasbantay inaad qaanuunkaasi fuliso amaa ka shaksiga ee hoos marka loo dhaadhacee diinta iyo waxaa qof waliba galbeedka maanta markuu joogo wuxuu xaq u leeyahay maxay diintu doono inuu haysto muslimo christian iyo yahuudiya waxa kale ma aha inay iyaguna markaa ka dhigaan marka la yidhahdo dadka shareecada way ku qasbayeen in la yidhahdo maya diintiina dad ku qasbaan maaha yacni islaamku shareecadiisu waa qaanuun caam oo dawlad loogu talagalay walidaalik kuma xidhna inaad rumaysanta iyo inaanad rumaysnayn ee waa qaanuuni dawla qaanuuni dawlana mujtamaca hoos yimaado o dhan waa lagu fulinaya ama markay timaado adyaanta iyo dadku waxay haysanayaanoo waxaasi waa laa ikraha fi diin bay shareecadu qabtaa qofna diin laguma qasbayo ee qof waliba diintiisu haysanaya lama odhan karo markaa meel hadday siyaadada shareecadu yeelato islaamba dad lagu qasbay lama odhan karo waayo qaanuunka wadcigaaba waa lagugu qasbaya ee waxa weeyaan islaamku waa qaanuunkii dawladdae sharciga ahaa laakiin dadka ku hoos nooli way noqon karaan dad kiristana ama yuhuuda ama muslimo way noqon karaan laakiin qaanuunka caamka ah ama siyaasiga ama iqtisaadiga ama kan ama waxaasoo dhami waa inuu noqdaa qaanuunka shareecadu ay tilmaamayso idan yuhuudda waxaa loo tilmaamay inay diintooda hoos ahaaneed haysan karaan macaabidoodi iyo waxooduna inay u jirayso muslimiinta iyo yuhuuddiiyo dhammaantoodna in la wada difaacdo magaalada madiina waxyaabaha iyaga u gaarka ah yahuudeed waxaa nebiga ilaahay uu dooransiiyey hadday iyagu ula yimaadaan hadduu doonana inuu kala xukumo haddii kalena inuu yidhaahdo tiina ku kala xukunta fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrad canhum wain tacrad canhum falan yaduruuka shaya wain xakamta faxkum baynahum bilqisd in allaha yuxib lmuqsitiin aayadku alla ku tilmaamayo waana kuwii waayadii dambe maalan reer banu nadiir iyo reer banu qurayda isqabtay baa la yidhaaha waa laba qabiiloo yuhuud ka mid ah laakiin way iskala sarraysiin jireen mujtamaca yuhuudi waa mujtamac categorial u nool waa mujtamac iskala sarraysiya xataa iminkadan israel waa categorial dadka ku dhex noole maadaama ay iskala sarraysiinayeen reer banu nadiir waxay arki jireen inaanu ninkoodu nin reer banu qurayda udhigmin inuu ka diya bato yani diyada magta annaga nala siinayo ninka dee reer ban nadir haddii la dilo waa nin laandheeraah waa in diyadu iska badataa diyada caadigaa bay rumaysnaayeen markii islaamku uu meesha qabsaday ayay murmeen dabeetana waxaa la yidhi waxay yidhahdeen aan isula tagno islaamka oo reer banu quraydaa yidhi may diyadu wayna dadku sinaadaa intaa oo dad kale laga qaado dabeetana nebigay isula yimaadeen baa la yidhi alayh isalaatu wasalaam waa imaamu axmed musnadkiisa sanad xasana qisadu kusoo aroorinayo ee ah sababtay kusoo degtay aayaddan ah وkatabna عalayhim fiiha ana الnafsa binafs wاlcayna bاlcayn yani inaan naf reer banu qurayda iyo mid la yidhaahdo reer banu nadiir inaanay kala jirin annafsu binafsi inay tahay nusuustaasi sababahay kusoo dilays kusoo degaysa calaa kulli xaal wasiiqadan cumuumkeeda markaynu eegno waxaa ka mid ahayd wasiiqadan baa la yidhaha bunuudeeda inuu nebigu xaaraantinimeeyey yarib siday makaba uu nebi ibraahim u xaaraantinimeeyey yani inuu xaram ka dhigay bayna labatayha inaan dhirteeda la goyn karin xayawaankeeda la dili karin intan magaalada gudaheeda heshiiska kan waxaa la yidhaahdaa wuxuu sheegayey aynu odhan karna ugu horeeye markaasi uu nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi waxa weeyaan in cumuuman kow dadka muslimiinta xidhiidhka ilaahay la leeyihin la xoojiyo kow masaajid buu u dhisay masjid quba iyo masjid almadani masjid nabowi kadibna mujtamaca muslimiinta abuu isku xidhay oo alkhuwa ayuu ka dhexaysiiyey walaalnimo muhaajiriin iyo ansaar la walaaleeyey kadibna mujtamaca muslimiinta ah u dejiyey xeer ay ku dhaqmaan oo shareecada waafaqsan oo ku saabsan umadnimadoodu inay caqiidada ku xidhan tahay qabaa'ilkiiyo waxa kane inay takaaful ijtimaaciga hoose ku xidhan yihiin ku salaysan yihiin dadka muslimiinta yad waaxida inay yihiin dagaalkoodu inaynu dagaal wada yahay silmigoodu inaynu silmi wada yahay qofka muslimkii cidduu magan geliyo adnaahum kooda ugu liitaa cidduu magan geliyo kooda ugu sarreeyana waa inuu aqbalaya yani qof kasta oo muslimi cidduu magan geliyo siiyo waa la aqbalaya heshiiskaasi wuxuu kaloo ku salaysnaa yuhuud in nabad lagu wada deganaado inaanay magaalada wax dhibayana ka geysanin shareecadu islaamigii inay noqoto sulطa alculya wainahu mahma اkhtalaftum fiihi min shay fainama radduhu ilى اllahi wailى muxamadi salى اllahu alayh wali wasalam ayaa bunuudda ka mid ahaa baa la yidhahdaa in wax kastoo la isku qabto ay shareecadu noqoto wax lagu kala xukumayo siyaasa alculya meeshu inuu islaamku yeesho cid walibana inay diinteeda haysato madiinana in la wada difaacdo kaasi waa qaacidadii caamka ahayd ee ay ku dhisantay mujtamaci اlmadani waxaa markaasi labaad ee uu nebigu bilaabay calayhi الsalaatu wasalaam fikraddii jihaadiga ahayd oo intii ay joogeen muslimiintu maka qur-aankii soo degay wuxuu ahaa kufu aydiikum waaqimu salaa yacni qur-aanku wuxuu sheegayay sida alla inoo tilmaamayo shicaarka muclankii waktigaa hore wuxuu ahaa gacmihiina haysta oo salaada ooga waxay culammadu yidhahdaan yani asbaabo badan bay ku sababeeyaanoo mowqifka kan ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala inaan dagaal ka dhicin maka gudaheeda waaga hore waayo muslimiintu marka hore mustadcafiin bay hayreen way yaraayeen ta kale dee haddii dagaal la iclaamiyo guri kasta xabadda joogta waa la qaban lahawno waa tiro aada u yar bay ahaayeen waxaa kaloo meesha ku jirtay dadka kan waxaa la barayay inaanay naftooda u xanaaqina diintooda inay uxanaaqaan oo ilaashadaan idan inay dulqaadka in badan bartaan markii dambe ee madiine la yimi ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u baneeyey inay isdifaacaan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aayaadkaasee soo dega ilaahay leeyey waxaa loo ogolaaday kuwa lala dirirayo yanii inay diriraan baa loo ogolaaday waayo waa la dulmiyey haddana waxaa soo degtay nusuus caamo tilmaamaysa difaac can nafsi waalcaqiida وقاتلوا في سبيل الله اladiina yuqاatilوunaكم ولا tactaduu in اllaha laa يحب المعتدين in cumuuma caqiidada la ilaaliyo iyo naftaba cid kasta oo dariir muslimiinta la gasha in lala diriro ciddii kalena in la yska dhaafo akhiiran waxaa soo degay ee nusuus caama oo sheegaysa in lala dagaalamo gaalado dhan ilaa iyo inta laga waayayo in qof muslima diintiisa laga fitneeyo yacnii inta uu islaamku sulta alculya ka noqonayo oo aanay dhacaynin dunida qof muslima in caqiidadiisa lagu dhibo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah baa ilahay yidhi la dirira baa ilahay yidhi subxaana watacaala inta aan fitne la helaynin inta qofka muslimka ahi meel kasta uu joogaba diintiisa uu xor u ahaanayo oo aanu u u baahnaanayn inuu hijroodo ee halkiisaasi caqiidadiisa ku haysan karayo diintiisa oo aan cidina qatiluu ladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlآkhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuulah walaa yadiinuuna diin اlxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizya can yad wahum saagiruun waa aakhiru nusuus soo degta jihaadka islaamigii markaasi dagaalada dunida wuu ka gedisan yahay oo ahdaaf siyaasiya ama iqtisaadiya ama noocaasi uma diriro akhlaaqiyaat buu leeyaho dawaabit alxaqi walcadli baa xukuma gaalnimada asalkeedu tugiyaan iska yahay gaalnimadu asalkeedu waa xadgudub waayo cidda ilaahayba ku xadgudubtay xaq bashar inaanu ilaalinaynin waa iska macruuf waxaanad ka garan kartaa arxam man fi lard nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo qof ka dabeecad fiican ka akhlaaq wanaagsan ka naxariis badan ka rusheeg badan ka ballan ilaalin badan isagoo aan jirin baa lagu xadgudbay idan haddii nebi maxamed ba la dayn waaye calayhi salaatu wasalaam waxaa iska macruuf ah cid kaloo dhanna inaan la daynaynin idan waxaan leenahay kitaab uljihaad difaac qura kuma salaysna ee waa fitna oo dhammaanteed in mujtamaca laga kor qaado almujtamac albashari dhammaantii waxaynu markaa in shaa allahu tacaala halkan ka bilaabi doonaa duruusta siirada qaybta ku saabsan jihaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ugu horeeyaan balaa'icdii uu diray ee koowaad ama sarayaadkii kooxda uu nebigu diro calayhi salaatu wasalaam ee aanu isagu ciidanka aanu la soconna culamaai taarikh markay qorayaan sariya bay ku tilmaamaan ciidanka uu nebigu la socdo calayhi salaatu wasalaamna ama dagaal ha galaan ama yay dagaal geline kaana waxay ku tilmaamaan ghazwa marka wixii nebigu uu la socday azwa la yidhaahdaa ama dagaal ha dhaco ama yuu dhicin ama suu doonaya ha dhaco wixii aanu nebigu la socon calayhi salaatu wasalaam ee ciidane uu diray ee bacdu saxaaba un uu amiir uga dhigay ama iyana dagaala ka dhac ama ka dhicina sariya baa lagu tilmaama waxaynu markaa insha allahu tacaala bilaabi doonaa haddii alla yidhaahdo barito wixii ku saabsan dagaaladaas iyo sariyaadkaasi oo ugu soo horeeyaan sariyaad yaryar kadibna waxaa bilaabmayaba dagaalkii ugu weynaa ee ghaswatu beder la odhan jiray in sha allahu tacala halkaasaynu beri ka bilaabi doona wallahu aclam bilahi tawfiiq